الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يضاق adakani baa bayaani annahu subxaanahu wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayay annahu ilaahay subxaanahu wa tacaala lam yukalif inaanu ummaddan muxamediyada ah ku kalifin ilaa maa yudaaqu wax la karaya uun mooye oo wixii iyaga uu ku kalifay takliiftana dee waa ilzaamuma fiihi kulfa siisaaka bay nooguba sugnayd waxay kulfa iyo mashaqa ku sugantahy oo la islaazimiye aba laydha haddaba waxaan iyaga lagu kalifay hadday tahay wax lala yimaadiyo hadday tahay wax laga tagaba waa wax la karayo uun waxaanay karahayn laguma kalifin taas buu bal baabkeedii yahay kolley sharaxana iyo matiga matiga tarjamadaas ay taala xagga sharaxana tarjamo ka dheer baa taalo macnaa saddex baab oo baabkani ugu horeeyo ayaa xagga sharaxa isku baab keliya oo wixii bal masalan dee canaawintoodii iyo taraajimtoodii meel keliya uu ku wada sheegay ama matiga way kala googo-ayiin xagga sharaxa axaadiisiya ma kala socnaba oo dee baabkan iyo labada baabe ka dambeeya si un buu wada sharxaya <clears throat> wuxuu uhi marka imaamkii muslim raximah الlahu taعaalى xadaثanii mحamed bnu minhalin الضariir وأمyة بن بsam العayshiy والlفظ لأمyةa qاla xadaثna يزيد بن زurayع قال xdثna روح وهو بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة bal سندka أحاadiثa kolley caawa aad baan isaga yarayn doonaa si bal abwaabta saddexaad ay suurtagal ay noqoto ay isu wada raaci karaan ee aada isugu dhow dhow de waxaana wax cusubna maba arko oo aan محamed iبن minhal ahayn waana nin sheekada mslim ah kolley mslim iyo abu daud iyo ayaabuu dee sheekood ahaa nasaa-i iyo aduu bal qolooyinkaas waana nin hiqa ah weeye waxaa kaloo jirta nin kaleo maxamed adariirna waa dee nin dhalo nin reer basre ah marka abu jacfar ama abu cabdillaahi kollay kunyadiisu tahay dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa nin kaloo isku sanad dhinteen oo isku beled yihiin oo laba boqol isna hiqa ahun oo maxamed ibnu minhaal la yidhaaho alcadaar ayaa jira waana isku beled isku waqti sanadna way wada dhinteen lakiin kutubta lixda ninkaasi riwaayo kuma laha siqa haba noqotay umuhaadka o dhan ama usuusha kuma sugna ninkan ku sugani waa ninkanun markaa magacan leh israacsan umayat bnu bisaamna horeynuu soo marayo waa nin isna ay isku beled ahaayeen isku sanadna ay dhinteen kollay isku xerna ay yihiin oo dee sheekh keliya ka wada warinayaan xagga itqaankana maxamed ibnu minhalka ayaa kusii sarreeya oo kaga sii horeeyaba umayat bnu bisam oo hore isaga aynuu soo aragnay alcayshiyuna horean uga soo hadlay walafdu liumayata haddaba lafdiga inoo soo socda umaya leh marka waxay ka wada warinayaan oo qaala xadaثana yazيid bnu zurayci qaala xadaثana rawx wahuwa bn اlqasimi can اlcalaaءi can abihi abihi oo calى bn cabdiلرaحman cabdiرaحman yacqub isna waynu soo aragnay marare can abi hurayrata qaala abu hurayra wuxuu yihi lama naزlat markay soo degtay calىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay kusoo degtay aayaddan lilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlarضi wain tubduu ma fi anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bih اllah fayغfiru liman yashaaء wayucadibu man yashaaء wallahu calى kuli shayin qadiir aayaddaasi markay soo degtay haddaan yar laqbeeyo lilahi ilaah waxa u sugnaaday ma fi الsamaawaati samooyinka waxa ku sugan oo dhan iyo wamaa fi اlardi waxa dhulka ku sugan oo dhan bay ilaahay isagaa leh isagaa abuuray isagaa maamulaya isagaa ku tasarufaya de wax ka qarsooni waxyaalahaasna ma jirto kolley qur-aankana way kusoo noqnoqotaabasa wain tubdu haddaad dadow aada daahirsataan oo muujisataan ma fii anfusikum aad muujistaan wixii nafiina ku sugnaa oo dee wixii qulubtiina iyo naftiina kuba sugnaay oo aad ku hadashaan ama aada samaysaan aw tukfuha amase aad qarisaan oo dee aydaan ku hadlina samayna laakiin wax idin qarsoon oo nufuustiina iyo qulubtiina ku sugan bal martaantaan yuxaasibkum bilah ilaahay waa idinku xisaabayaa taa ilaahay dee waxba kama qarsoona <coughs> wax yar iyo wax weyn wax la qarsadayo wax la daahirsaday ilaahay waa og yahay oo dee alaa yaclamu man khalaqa waho ladiifu lkhabiir marka rabbi taas waa idinkula idinka isaa idinku xisaabin doonaa taas de wayaano xisaabtii iyo jazeeda laba kulmi doontaan markaasna fayakfiru liman yashaau kolley labada ficilba quraada intooda badani way jazmiyaan fayakfir wayucadib laakiin laba qaaribaaba dee isagu isan u rafciya haddii la jazmiyana dee waa jawaabtii shardiga fayakfiru waa u dhaafayaayo iyada markaa tani fahuwa ilaahay markaa yakfiru uu u dhaafi iman yashaau ciddii uu doono de waxa ay qarsanayeen ama ay dee taa laba yimaadeen wayucadibu waa cadaabi man yashaau ciddii uu doonana uu u qaban waxyaalahaas wallahu calaa kuli shayin qadir ilaahay shay kastaaba mid karaya wey haddaba aayaddaasi markay soo degtay qaala abu hurayra wuxuu yihi qaaladani qaaladii hore laynoo soo celiyo hadalkii baa dheeraaday kollay laba meelood oo hore iyana taa malaa kalaamkeeda iyo isku baraarujinteeda waan soo maray oo waxay qaala lama naزlat calى rasuuli الlahi lilahi ma fi الsamaawaati ilى akhir اaaya hadalku wuxuu ayaa ishtada dalika calى asxaabi rasuuli الlahi qaaladani waa tii hore lagu soo celiyo markii kalaamkii dheeraaday oo dee hadalkiiba ay dheeraaday ayaa iyadii laguba soo celiyo waana arrin dee qur'aankana kuba sugan bal matala de waxa weeyaan san oo kale axaadiis iyo meelo kalena kuba soo noqnoqdo hadalku markuu yar dheeraado idul kalaam looguma soo celiyo wax markii hore laba sheegay <clears throat> haddaba markaa muxuu yihi abu hurayra faاshtada dalika arrinkaas baa wuxuu ku adkaaday ku cuslaaday calى asxaabi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilah asxaabtiisii oo de waxay u arkeen bal camalkii iyagu ay ku hadleen ama ay sameeyeen haddii loo qabto iyagu taasoo oo de waxa weeye waaba taa iyada w iyaga halkaas isticdaamkan iyo jaanibkaa kamay iman wax qalbigoodun kusoo dhacay khaadir ba ah aanay awoodba ulahayn inay iska celiyaan dee kasabkood iyo ikhtiyaarkoodna aan ku iman haddana haddii loo qabto ayaa waxay u arkeen de inaanay arrin aanay karahayn ama ay ku halaagsamayaan inay tahay taas baa deeta kuba weynaato fa atow waxay u yimaadeen rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay uma baraku way fadhiisteenoo cala rukabi jilbihii bay u fadhiisteen oo dee rasuulkii ilaahay siaan dee salaadaba markaan atixiyaadsanna u fadhiisana weeye intay u yimaadeen ayaa waxay adigu u fadhiisteen cala rukab de waa jilbahoodii korkood sidaasay ugu fadhiisteen waye aftiga barakuna dee neefka geel oo kale dee barako manaa wadaca markaa barkahu calى اlardi waa markuu laabtiisa iyo intaa u tu'saday weeyaan oo laabtiisa iyo duldhigaalkan barki intan baa la idhaha dee shafkan uu dhigaya dhulkaba haddaba eh, waxay u fadhiisteen macnuhu rukabtii faqaaluu waxay idhaaheen ay rasuul الlahi rasuulkii ilaahay o aydanna waa ti malaaxalina waan soo aragna waa tii xarfu nida ahayd barhkood baa yidhaha waxa dheer baa loogu dhawaaqaa kuwa waxa dhow bay yidhaahan kuwa iyagu waa meeka udhexe adigu meel aan dheerayn dhaweyna waana sidaa suyuudi isagu doorto marka uu nadminayo jamcu jawaamica makowkab saadica faqaala waxa yidhi ay rasuul اllahi kulifnaa waana lagu kelifay min alacmaali acmaasha xaggeeda waxaana lagaga kelifay ma nudiiqu waxaan karayno waa maxay asalaata salaad baana lagu kelifay oo nadeena la laazimiyey wasiyaama soom wاljihaada wsadaqa acmaalahaas oo kale waa deena la faray waana lagu waajibiyey ba sadaqadii zakadii markan kaba dhigno waana waxaa dee la iman karno oon kari karno kuwaasi waqad unzilat waa lagu soo dejiyey oo caleyka korkaaga hadihi laayatu aayaddan baa lagugu soo dejiyey walaa nudiiquhaa dee marka ay tahay in tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu oo waa wixii la qarsanayey aan laguma hadlin ruuxu aan kuma camal falin daahirsan oo arrintu ay keenaysa cumuumka markaan egna khawaadirtii iyo waxyaalihii xadiisu nafsiye ruuxa naftiisa ama qalbigiisa kusoo dhacaya inuu awoodba ulahayn inu iskaba daafaco ama marka horeba aanu iktisaab kulahayn haddii la yidhaha waa loo qabanaya e markaa taasi ay leeyihin ma karayno waa waxaa dhow halaagu noogaba imanayo inaan karayn walaa nudiiquha qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa deeta wuxuu ku yihi aturiiduuna ma waxaad dooneysaan istifaamtuna waa dee nooc inkaar oo de idinma haboono weeye ama istifaam tawbiikba ma waxaad dooneysaan an taqulu inaad tidhaahaan kamaa qaala ahlulkitaabayni labadii kitaab ehelkoodu say yidhaaheen min qablikum idinka idinka horreeyayoo maxay ah samicna wacasayna dee inay yidhaaheen suurat lbaqara iyo nise iyo waatay nooguba sugan meelo bal markaasoo inay yidhaaheen waanu maqalay waxaana la yidhi iyo waxaad leedahay laakiin waanu iska diidnay ma inaad taa tidhaahaan ayaad dooneysaan macnaa idinma haboona weeye sifaamta linafyi markaanu tawbiq kaba dhigno wax idin haboon maaha taas inaad saasoo oo kale tidhaahaan bal qulu waxaad tidhaahaan samicna waanu maqalay wixii dee nala amray wa adacna waananu yeelay oo waanu uhogaansano waanu aqbalay taas dhaha ufra gufraanaka ay nas'aluka waxaanu ku weydiisanaynaa nu kaa dalbaynaa ilaahay oo gufraanaka dembi dhaafkaaga inaad noo dembi dhaafto rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow وإlayka xaggaagoana almasiru marjic ahaadoo adiga xaggaagaa loo soo noqon adaa dadka soo bixin xisaabi doono soo saari doono taas oo waa iqraar biاlmacaadi wاlbacث taas dhaha saa dhaha ayaa rasuulka ilaahayn qaaluu deeta waxay yidhahen iyagoo taa u hogaansamaya samicnaa وaadacnaa غufraanaka rabbana وilayka اlmasir taasay yidhaaheen wuxuu dhahay saxaabiga xadiidka warinaya falama اqtara'aha اlqowmu markay aqriyeen qowmkii اqtara'ahaa waxay la mid tahay qara'ahaa bay la mid tahay lakiin ifticaalka laga cabiray waa lilmubaalaga oo kale waa si waxay qira'adii badiyeen oo tan oogane waa haddaba lakiin dee qara'a iyo iqtara'a bimacnaa qara'a ah weeye falama اqtara'ahaa markay aqriyeen waa aayaddii iyo adigu arrintan kale rasuulki ilaahay uu faray alqowmu qowmkii ay aqriyeen ayay dallat ay laanat wasahulat wey way dullowday way debacday way sahlanaatay oo bihaa biqira'atiha aayadda qira'adeediiba alsinatumo dee arrinkii rasuulka ilaahay yidhi bay aqbaleen way hoggaansameen ilaahay bay isu dhiibeenba oo carabadoodiibaa markaa ay u jileceen markaa dallat waxaa jilecday debacsanaatay oo biha ay biqira'ati laayati alsinatum carabadoodii faanzla allahu fi isriha ama fi asariha labaduba de waa laba weji oo banaan luqadii iyada dabadeed waxa ilaahay soo dejiyey amana الرasuل bma أنزila إilayhi min rabih والمؤminuun kul آmana bالlahi ومalaaئikatihi وkتubih ورusulih la نfرq byna أحadi min رusulih وqaluu samicna وأضacna غfranaka rabna وإlayka الmasir xaaladoodii baa ilaahay kaba waramaya ti ee waanu ku ammaanay arrintaa ay laba yimaadeenoo ilahay wuxuu uhi aamana waa rumeeyey alrasuulu rasuulkii waa nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu عalayh bima unzila ilayhi wixii la dejiyey isaga xaggiisa lagu soo dejiyey min rabbi rabbigii xaggiisa lagaga soo dejiyey ayuu rumeeyey wاlmuؤminuuna ee arasuul bay kuba cadfan tahay ee wاlmuؤminuuna muؤminiintiina way rumeeyeen oo iyaguna muؤminiintii de kan lagu soo dejiyey ilaa xaggii laga soo dejiyey iyaguna way rumeeyeen ah, marka kullun aamana biاllaahi waa dee mid kasta ama dhammaan waa rasuulki ilaahay iyo dee mu'miniintii waana saxaabadii markaa rasuulki ilaahay waktigaa joogay aamana waa rumeeyey kollay lafdiga kullun xagga lafdi ahaan de waa lafdiga mfradka macnuhuna kullun waa macnahan dee jamaca keenaya marka imika halkan waxaa aamana timi lafdigii dee mfradkul ama kulun ay lahayd waa lafdi ahaan baa dee la ilaaliyey oo san baa dee ifraadku ugu yimi ficilkii imika haddaanay qur'aan ahayn qur'aanku sidaasunbuu kuba yimi oo kalaam kale ay tahay hase dee kolley qordob iyo ay kaba cabiraan kol kol khaarij alqur'aan ama fi kayr اqur'an waxaa banaanaan lahaa haddii dee imika kulun aamanu la yidhaaho iyadoo macnihii la eegayo inay waa macno jamece maala fi kayr اqur'an hadalka waa banaanaan lahaa imika waa tan oo waa lafdigii muraacaadkeed kullun waa dhammaan waa mid kastoo iyaga kaba mid ih waa rasuulka ilah iyo mu'miniintii aamana biاllahi ilahay buu rumeeyey وamalaa'ikatihi malaa'igtiisii buu rumeeyey wa kutubihi kutubtiisii iyo warusuli rusushiisii laa nufariqu kaley way badan tahay qur'aankana waabay ku sugan tahay dee kalaamkana way timaadaa iyadoo qowlkii la xadfo oo dee hadalkii maquulkiina uu jiro oo halkan markaa maxaa yidhi dhammaan way rumeeyeenoo dee waxa weeyaan waqaalu ama qaa'iliina iyagoo ku qowlayo weeye oo qowlkii ayaa xadfan oo yatafakaruuna fi khalqi الsamaawaati walardi rabbana ma khalaqta hada batilan oo de halkaasba qowl baa meeshii jiray waxay ku fikirayeen khalqu الsamaawaati walardi maxaanay lahaayeen oy ku qawlayaan oy odhanayaan rabbana ma khalaqta halkana way rumeeyeen biالlahi وamalaa'ikati وakutubi وarusuli ay yaquluuna iyagoo leh markaasoo ku qowlaya laa nufariqu ma kala qaadayno annagu ma kala geynayno xagga iimaanka kuma kala qaadayno kuma kala kaxaynayno si dee kuwii hore ay yeeleen bayna axadin axad dhexdii oo min rusuli rusushiisa ka kamida ah. laftiga axadna halkan macno jamac buu leeyahay oo sanbay beyna u gasho beyna dee wax mutacadid ay gashaa dee mfrad keliya ma gasho de waxa weeyaan oo imaka halkan de xad axaada ah, lakin macne wuxuu leeyahay jamac baan leenahay ayuu leeyahay oo waxaana imaamku leeyahay nawowi halkan oon hayo waxaa lamidaba famaa minkum min axadi canhu xaajiziin xaajiziinna axadkan bay u taalay oo imika xaajiziina ah, waana tan laba jamciye oo kale axadku halkaasna bimacna ljamac buu lahaa haddaba markaa maxay noqonaysaa laa nufariqu anagu xaggii iimaanka iyo rumaynta aan rususha rumaynayno ma kala qaadayno kuma kala geynayno bayna axadin axad dhexdii oo min rusuli waa dee rusushiisii cid kaba mid ah annagu dee ma kala qaadayno iimaankii kuma kala farqinayno badhna rumayno badhna aan iska diidno waqaalu waxaana yidhaaheen waa ammaanta ilaahay ammaan iyo kana warramaya xaaladii dee rasuulka ilaahay markay u yimaadeen ayadana ay aada ugu cuslaatay islaahayn malaha arrinkani dee waxa weeya waaba ku halaagsamaysaan oo ma dhowri kartaan oo kama soo bixi kartaan xilka caynkaasa hadalkii rasuulka ilah yihi waqaaluu waxay yidhahaan samicnaa waanu maqalay dee wixiina la yidhi iyo amarkii ilaahay wa adacnaa waananu adeecnay oo waanu hogaansanay gufraanaka ay nas'aluka gufraanaka ilaahu waxaanu ku weydiisanaynaa dembi dhaaf baanu ku weydiisanaynaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigana wa ilayka almasiru saasay yidhaaheen markaasaa deeto ti maxaa dhacay waa tan iyadoo ilaahay ka fudaydiyeyoo falama facaluu dalika arrinkaa markay sameeyeen istislaamkaa iyo samcigaa iyo daacada iyo istijaabada markay la yimaadeen ayuu nasakhaha allahu tacaala aayaddaas ee marka la eega cumuumkeeda keenaysay waxyaalaha khawaadirta ama qulubta kuba soo dhacaya umuuraha caynkaasna in laysu qabanayo haddii xumaan iyo shar iyo waxa ay yihiin ayaa ilaahay meeshii ka saaray oo uu nasakhayo faأnzl الlahu عaزa wajل ilaahay baa soo dejiyey laa yukalifu اllahu ilaahay ma kelifayo kuma kelifayo nafsa naf ilaa wascaha wax karaankeeda mooye wasan waa adaaqa oo nafna ilaahay ma laaziminayo kuma xambaarayo kuma kelifayo waxay karaysa uun mooye waxaa layna faray inaan la nimaadno oo dhami waa waxaan awood u leenahay haddii wax daari inagu yimaado oon kari weyno ilaahay subxaana watacaala waa ka inaga ridayo kolba wixii aan kari weynay ee wixii laynoo diidayna waxaan ka wada dheeraan karno haddana nafna ilaahay kuma kalifayo oo ma ilzaaminayo kuma takliifinayo wax iyada karaankeeda iyo daaqadeed iyo wasxigeeda ahun mooyaane laha waxaa usugnaaday maa kasabat naftii waxa usugnaatay weye waxay kasbatay oo wixii ay laba timay kasbatay khayr ah ajrigeed iyo sawaabkeed way leedahay وعaليهa korkeedana waxa ahaaday مktasabat wixii ay شhar iyo xumaana iyadna kasbatay dee dusheeda ayuu saaran yahay oo wax haddii aanay ka toobad keenin ama si kale iyo dee waxaan loogaba dhaafin loo qabanayo culays iyo iyada kuba ah weeye <coughs> kasaba iyo iktasaba kolley waa dee waa maado keliya un xuruftan baa yar kala badan kolkolla dee yar xuruftan ziyaadadiisi waxtan yar kulfo iyo ziyaadiya ay kuma sugan tahay iyo hawl ama mashaqo ziyaadiya ayay tilmaamaysaa laakiin laftigan laha iyo calayha ayaa dee sida aan ku fasirinay kala keenayaano barhkoodna ama bacd mufasiriin ay halkan ay yidhaahaan dee markay noqotay waxaan uu ruuxu daacaadkii iyo waxyaalahaasi ajri iyo sawaab uu kaba helayo wax lagu farxo lagu diirsado nafti ayaa waxay leedahay iyo laha loogaba cabiray tan kalena waa culays suryaala ina waa ciqaab iyo wisr iyo waxyaalo ayaa calaa ah loogaba cabiray hawaaba iyadoo bal matalan taas ee haddaba naftii waxa usugnaaday wixii ay kasbatay ee khayr iyo daacaad iyo xasanaada way leedahay wacalayha korkeedana waxaa adee maktasabat wixii ay kasbatay ee sayi-aadana dusheeday saaran yihiin rabbanaa laa tuaakhidna tani waa barid ilaahay ina barayo inaan ku ducaysano oon tan isaga aan weydiisano ee waana taa dadkii iyagu istislaamkaa hore iyo samcigaa iyo daacadaa la yimi iyo istijaabadaa hore la yimi tana ku ducaysay ilaah waa ka aqbalay noo soo socota cid alla ciddii ikhlaaskoodi iyo iimaankoodi iyo istislaamkoodi iyo istijaabadooda la wadagsatana waa duco taalaba oo saasaa mucaad ibnu jabal iyo loogaba soo naqliyay markuu aayaadka dhameeyu suuraddan aakhirkeeda akriyo inuu aamin odhan jiray bal markaas maxaa ilaahay dhaha rabbanaa rabbiga now laa tuaakhidna hanoo qaban in nasiina haddaan illowno oo wixii aadna fartayba ama nagu farad yeeshay ilow aan ugaba tagno taas oo kale ama ilow waxaan uguba dhacno ilaahu taa hanoo qaban naga dhaaf aw amase akhda'na aan gefno si sawaabka ahayd ee toosnayd aanu gees marno oanu khada iyo qalad nagama dhaco taas ilaahow hanoo qaban taas dhaha weeye marka qaala ilaah baa wuxuu yihi nacam ha riwaayana way noo soo socotaa qad facaltu oo macnuu waxa weeyaan haadu ha waan idinma qabanayo weeyaan oo waa ducadii uu aqbalay oo wixii ay lowdaan ama hada idinkaba dhaca umaddeena waa lagaba dhaafo axaadiis aynoogaba imano laydinma qabanayo rabbanaa rabbiganow walaa taxmilha xambaarin calayna korkanaga isran waa culays iyo hiqal kama xambarta sidaad ugu xambaartay calى اladina min qablina kuwii anaga naga horeeya ummadihii hore waa aklaashi iyo isrigii iyo adqaashi iyaga korkooda laba yeelay taasoo kale ilaah hana anaga dushayada ha yeelin oo nagu nagu xambaarin qaala marka halkana ilaahay wuxuu nacam ha oo waan sameeyey oo idinma qabanayo taas idinma yeelayo oo korkiina taa ma yeelayo iyadana waa laynagaba riday rabbanaa rabbiganow walaa tuxamilna hana u xambaarin maa laa daaqata lanaa bihi ma wax laa daaqata awoodi lana annaga aanay noogu sugnaanin bihi isaga oo waxaanaan qaadi karahayn nagu culus de waaba sida arrintii ay markaa iyagu markii hore ay u arkeen inaanay qaadiba karahayn tan oo aanay karahaynba oo se iyadoo khawaadirta iyo xadiisu nafsi looba qabta umuuro kaleo iyaga ama masaa'ib iyo belaayo iyo dee faraa iyo waxyaalo adigu aani qaadiba karin wixi awood loo lahayn ilaahu korka iyaga ha yeelin taas qaala nacam oo markaa ilaahay subxaanaه wataعala laa yukalif lahu nafsa ilaa wascaha bal taasin kolley waxaan filaya adigu masaladan takliif ama waxyaalaha caynkaasa aan la daaqata waxaan dadku aani karin in lagu kalifo barhkood ama kutub usul iyo kutub kalaam iyo barhkood ay yidhaahaan waa jaiz jaaisnimada waxay ka hadlayaan waa shay caqliya un iyo dee bal jawaaz kale lakin de sharciga waa batan oo ilaahay subxaana watacaala waxaan la karahayn oo dadka aani karahayn ilahay ma dul yeelayo laa yukalifu llahu nafsa ila wsana watan وlaa تxamilna ma laa daqta lana bه tana ilaahay muxuu yihi qaala nacam ha buu yihi manaa qad facalta sida riwaaya ba inoogu dambaysa waa inoo aqbalay waa ducadii ilaahay ina barayey ay ahaydna inaan kuba ducaysano wacfu cana wغfir lana وarxamna ilaahu nacafi oo noo dembi dhaaf noo naxariiso kalley waa umuuro ee adigu keenayo un wixii dembi iyo wixii ruuxu uu sameeyey ilaahay inuu kaba dhaafo aimada tafsiirka barhkood baa maxay ay dhamaxaana wacfu cana ilaahu nacafiyo bal maala dee wixii zelala wixii qaladee naga dhacay fima baynana wa baynak ilaahow naga saamax naga dhaaf hanoo qaban wakfir lana kafriguna bimacna satri buu u yimaadaa o dee kafaaru dunuub waa kii dunuubta asturayey dee waa wixii la dhaafayna waa wax la qariyo la asturay dee wakfir lana ilaahow noo astur oo wixii dembiya iyo waxyaalaha aan gaysanay dee taa hore hadday ahayd fii ma baynana wa baynakoo naga saamaxo naga cafiyo hanoo qaban ee waa tan hanagu fadeexayn oo ha muujin oo khalqigaagana ha u daahirine noo astiro noo qari weeyaano oo waa fii ma baynana wa bayna alkhalqi taasna astur qariyo iyo hanagu fadeexayn ilaahayow bal taas wakfir lana warxamnana noo naxariiso oo waa dee fii ma yustaqbal iyadana noo naxariiso oo waxaa imika naga dhacay ee dembiga ahaa ee aada nagaba dhaaftay naga cafiday fi lmustaqbalna ilaahow tawfiiqaaga nagaga ilaaliyo wax lamida anaan dib ugu dhicin halkaa noo naxariiso oo dee tawfiiqaaga noogu naxariiso naga dhowr oo naga xafidba waxa weeyaan wixi noo ilaalisay kale ibnu kahiir iyabaa qowl uu soo naqliyo ay tahay marka waxaana deeta uu yidhaaha uu yidhaah waxa isaga hadalkiisiba ay tahay saasay u yidhaaheen ba dembigu saddex arrimood buu u baahan yahay ama saddex xaalo u baahanaya dembigio waa cafigan oo ee ruuxu in ilaahay subxaana watacaala isagoo xaggiisa ka dhaafo oo wixii uu ka saamaxa zalalkii iyo taqsiirkii iyo qaladkii in isagii loo asturo oo dee ilaahay subxaana watacaala uba asturo fi dunya oonu kuba fadeexayn oo wixii uu sameeye oo kale in iyadana dee uu isaga wixii ka dambeeyana uu dhowro ilaaliyo oo wixii isagii lamida inuu ku dhaco uga naxariisto kaba xafido kaba dhowro waana intan ayayada kuba fasira de kale tafaasir kalena ama waxyaala awjuh kalena waaba jirtaaye lakin waa waj aada u macaan oo ibn kairo kale xafilaya waaba ka wax kaloo saas badan ma soo naqliyon ka ahayn wacfu cana waqfir lana hadalkana isagaa culimada kasoo naqliya dambe wacfu cana waqfir lana warxamna anta adigu ilaahu mawlaana sayidka iyaga iyo naasirka iyaga ka amarka iyaga tawaliya tahay fansurna calى اlqowmi اlkafiriin qoomkaa gaaladaa ilaahu nooga nusrayo caaqibada iyo liibaanta ilaahu anagana siiya guusha qaala nacamtana ilaahay wuxuu yihi qad facaltum riwaayo kalena waa tan kolley macnaha aayaadkuna way cad yihiin waxadetna abubakr bn abi shaybata wa abu quraybi wa isxaaq bnu ibrahima wa lafdu liabi bakrin qaala isxaaqu macnaa lafdiga abubakr bn abi shayba lay noo soo socda qaala isxaaqu markaa isxaaq ibnu ibraahim waa ina rahaweyh wuxuu yihi akhbarana waana tan lahayn isagu gaaliban taasuu badsadaa oo waa naadir inuu xadaثana yidhah wa qaala alaakharaani xadaثana siiqaday ku kala dunaayeenun marka ayaa iyow ay ka maqleen xadiidka waa akbarana wakic ama xadaثana wakic say kala yidhaaheen can sufyaana waa thawri marka can aadam bni sulaymana mawla khalidin qaala samictu saciid bna jubayrin bal aadam bnu sulaymanku caawa inoogu horeysa caawana way inoogu dambeyneysaa macnaa waxa weeye buk muslim xadiidkan oo weliba isaga waa dariiq musaabaco dee dad kalea la wadaagsanaya ayuu ku leeyahay waa nin atbaacu taabiciintii kamida ah xadiidkan mooye xadiid kale kuma laha waana mutaabaco waanan dee xaafidso kaba cabiro saduuqa walow dee malaa kaba martaba sarreeyo siqa lagu tilmaami karo ama la tawsiiqiyey bal ninkaas weeye laakiin waxaan leenahay muslim xadiidka uu ku leeyahay waa xadiidkan oo keliya meel kale kuma laha bukhaarina kuma wa sugnaa qaala markaa wuxuu yihi aadam bnu sulayman mawla khalid in khalid ibnu khalid waa nin adigu koley reer bani umaya samictu saciid bna jubayrin yuxadiثu can ibni cabaasin qaala khalid kan baan sheegaya ya reer bani umaya isaga waa mawle can ibni cabaasin qaala lama naزlat hadihi اlآayaة wain tubduu ma fi anfusikum aw tukfuu yuxaasibkum bih اllah ayay qaala ibnu cabaas baa yihi waa dee qaaladii o kale ti ani maka hadalka abi hurayre lahayn oo intiin ba lasoo celiyay dheer hadalka oo yar dheeraaday wax soo kala dhex galeen iyadii maquulkeedii maquul qowlkii taa daraaddeed dakala waxa galay quluubahum waa saxaabadii rasuulkii ilaahay quluubtoodii waxa galay minha min hadihi اlaayati shay-un macnaa shay weyn waa hami aad u weyn oo waa taa abu hurayra kaba cabiray faاshtadda dalika calى asxaabi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam aad bay uga murugoodeen aad bay ugu cuslaatay arrinkani shay baa galay lam yadkul aanu gelin oo quluubahum quluubtooda min shayin macnaha waa wax isaga laba mida waa hami iyo qami aan wax lamidiba shay kale xaggii aanu ugaba iman ayaa quluubtoodii galay oo lam yadkul aanu gelin shaygaasoo lam yadkul tanwiintuna tankiirkan ama wuxuu keenayaa tacdiim iyo weyneyd lam yadkul aanu gelin quluubahum quluubtooda aanu gelin aan gelin <clears throat> quluubtooda aan gelin min shayin shay kaleba xaggi oo ujeedadu hami iyo kami aan wax kale xaggii marna ugaba iman ayaa halkan ugaba yimi oo dee taas kale sharaxda kitaabka barhkood mintan bay zaa'ide ka dhigaan faacilkii yadkultana quluubtooday ka dhigaan lakin waxay la tahay saa kalaa ka yar muuqasho badan faqaala nabiyna de sida lagu dahay faqaala nabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi ba wuxu uhi markay u yimaadeen quluu samicna waadacna wasallamna ilaahu waan maqlay waanan adeecnay waan hogaansanay taadhaha qaal iبن cabaas ba wuxuu hi faalqa اllahu ilaahay ba wuxuu ku ridaa alimaana iimaan iyo dumaaniino fii quluubin quluubtoodii faanzla اllahu tacaala ilaahay baa soo dejiyey laa yukalifu اllahu nafsa ilaa wascaha laha ma kasabat وعalayha ma اktasabat rabbana laa tuaakhidna in nasina وakhda'na qaala qad ilaahay baa wuxuu ihi weye qad facaltu waa halkii nacam aan markii hore soo maray ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت ilahay baa yihi واغفir لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت waa halkii نacم bedelkeeda ayay qad facaltu riwaayadan iبن cabاs dhacday taa horena abu hurayra ahaa iyo kolley macnuhuna waa inoo cadiyo aayadan balse نزuulki taa hore ee macnahay keenayso iyo de bal cumuumkeedii ay keenaysay in khawaadirta iyo xadiis naftida laysu qabto in ilaahay subحaanaه wataعala inooga naxariistay inaga kor yeelay waxaan karayna mooye wax kalena rabbi aanu inaguba kalifayn taas baa inooguba sugan kolley aayadsan xadiidka abi hurayre inooguba timi oo aayaddan dambe inay taa hore ay nasakhdayna waa say in badan oo mufasiriina ama saxaaba ha noqdeen ama qolooyin kale iyagu ay kuba tegayaan walow bacd ahlicilmi ay taksiis baabkii kaba dhigayaan ani imaka halkan naskigii kaba dhigayne bal taas laakiin dee maxalkeedu iyo kalaamkeedu waa meel kale kolley umuuraha in waxyaalo xagga marka laga khaadirka iyo qalbiga waxyaalaha kusoo dhacaya umuuro ku tacalluqsana axaadiisa bay noogba imanaysaa waaba kuwan baabu tajaawuz illaahi can xadiiثi الnafsi wاlkhawaadir bilqabri ida lam tastaqir wuxuu baabaysan yahay tajaawuz ilaahi ilaahay dhaafitaankiisa uu dhaafayo ummaddeena weeye can xadiidi nafsi wixii nafta dee ruuxa ay naftiisa ugu sheekaysa qalbigiisa waxyaalaha kuba soo dhacaya iyo alkhawaadir khawaadirta bilqalbi qalbiga kuba sugnaan idaal de hadday xataa macsiya xumaan tahay weeye imakayn hadday khayr tahay waa baab kale idaa lam tastaqira haddaanay sugnaan oo wuxuu dee qalbigii ku nagaaday oo israar marka dambe iyo goosasho iyo cazmi heerkii gaadhay haddii aanu waxaa xumi aanu ahayn inaan ruuxii loo qaban ahayn ilaahay kaba dhaafayo taas buu baabkeediiyo axaadiisan bal umuuraha ku arki doonaan xadaثna سacيid بن maنصuuri وqtaybaة بن سacيidi ومحamed بن عubayd الغubariy وlفظ لسacيidi macnaa saddexan sheekhe mslim ayaa xadiidka wadaagsadoo labada dambena horeynu usoo aragnay marar waxa weya gubarina nisbadana horeynu usoo aragnay saciid mansuur baa laga yaabaa inuu caawa inoo horeeye lakiin waa nin hiqa ah imaame xaafida musanif oo kutubtiisii qaarna sunantiisii sunan saciid ibnu mansuur yaanu dhammaanin be laakiin ayna soo gaadheen oo wixii naga soo gaadhay kitaabkiisu yaanu wada dhammaanin ba uu jiro waa ninka musanifka xaafidka ah ee siqada ahaa weeye oo markaa isaguna raggan qutaybe iyo unba isku wakti ahaayeen laftiga soo socdana saciid baa loo qaali waxay yidhahaan saddexdooduba xadaثna abu cawaanata can qataadata can zuraalata bni awfa can abi hurayrata qaala anahu qaal abu cawaana kolley marar baynu soo aragnay wadax ibnu cabdillaahi lyashkuri baa la idhaha kunyadiisan buu aada ugu shuhroobay mana aha ninkan marka dee kutubta axaadiisiya arkaysaan loo tiirinayo la yidhaha abu cawaana wariyey ninkaasi waa nin ninkan ka dambeeya muslim iyo uu ka dambeeyey waxaanu leeyahay mustakhraj calaa saxiixi muslim buu ku leeyahay madbuuca oo imakaba la madbaceeyey buu leeyaho ninkaasi waa nin dambe yacquub ibnu ibraahim Eh, waxa weeye ninkani waa nin hore oo dee ninkaa sheekada muslim usii sheekhaa ah weeyaan oo bal markaas kolley mawaalidii kaba mida wadax ibnu cabdillahi bal habeen kalena si uu ku xoroobay iyo <laughs> qiso qariiba ma dariifa lahaydna habeen kalen insha allahu tacala sheegi doonaa marka qataadana wuxuu waa taabici taabici kale ka wariyo zurarat ibn awfo nin buu ahaa isaguna reer dee basro ah iqo ahaa caabidna ahaa kolleyna waxaan filaya sida adigu dhowr iyo toddobaatan kiyo meelahaas bay dhimashadiisu ay ahaydba oo wakti hore dee raggan waa nin weyn weeye taabici weyn weeye waxyaalaha ay kutubta inooguma sugan ee lasoo naqinaya xagga geeridiisii dee si fajo uba dhintay oo isagoo dad tukanaya salaad subax bay ahayd baan filaya ayaa wuxuu aqriyay suurat lmudathir markuu gaadhay fa idaa nuqila fi naaquur ayuu dhawaaqay shahiiqa shahqa halkiiba kama soo noqonati ayuu kuwa dhintay oo faida nuqira fi naaquri taas ayaa malaa qalbigiisi adigu markaasa adigu ayuu dhintay si faja can abi hurayrata qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi in allaha ilaahay tajaawaza waa dhaafay liummati ummadayda marka ummadii hore inalabay wadaagsan waa de arrin weyn fadiilo weyn iyo naxariis weyn oo rabbi inoo naxariistay oo rasuulka ilaahay ba uu inoogaba naxariistay mise dee lii baa qaarkood kuba yime liumatii ummadayda ilaahay wuxuu ka dhaafay ma wixii xadaثat ay ugu sheekayso bihi isaga anfusahaa anfusahaa nafyaheedu ay ugu sheekeeyaane ruuxa naftiisa ugu sheekayso ujeedadu waa hami iyo waxyaala fikir macsiye xumaan uu kuba fikiray taas uu kaba dhaafay kolleyna waxaa la dabdiyey anfusahaa laba dee dabdi bay ku dabdiyaan halkan culimadii oo in la nasbiyo oo la yidhaha ma xadaثat bihi anfusahaa iyo in la rafciyo oo la yidhaha ma xadaثat bihi anfusaha san imika laqbeeye weeye ta hore aan horeysiiyeyba bal maala dee waana haddii ta kalena aan lafdiga ku laqbeeyo ma xadaثat waa wixii ay u sheekayso oo de waxa weeyaan de waa ummadii bay markaa damirku noqon waa shaksigii baa marka anfusaha nafaheeda waxay ugu sheekayso ummaddu ayaa waxa weeye ilaahay uu ka dhaafo dee luq ahaana waa iska caadi haddii aad tidhaha xadahatnii nafsi oo kale waa fikirkii iyo khawaadirtii wixii kugu soo dhacaysay ama xadatu nafsi naftaydii baa waxyaalaha caynkaasa wuxuna waa waxyaalaha khawaadirta iyo taas oo kale ma tuwasisu bihi nafsuhu qur-aanka waxay naftiisu ku waswaasinaysa isaga oo tan iyadoo de xala rafcay qur-aanka kuma timid jaanibka kale haddaba labada siyoodba waa lagu dabdiyey laba dabdi oo saxiixa weeye labadina laqbadu waa caadi haddaba macnuhuna waa macno keliya un ilahay taa waa kaba dhaafay maa lam yatakalamuu haddaanay ku hadlin aw yacmalu bihi aanay samayn oo ruuxii haddii qalbigiisa khaadir macsiyo iyo wax xumi ay kuba soo dhaco wixii haddii aanu ku hadlin ama aanu camal dee xubnihii kaleba kaba samayn khaadirka iyo taa yahay bal hadduu goosasho iyo israar iyo ku talagal uu jazmiye uu yahayna walam yusiru calaa ma facalu iyo adigu bal dee nusuus kale ay noo tilmaamaysa marka hamigu uu haminimo iyo xadiis nafsi dhaafo caziima ay meesha timaado wuxuu goostay oo uu go-aan kaba ah waa loo qabanaya taas oo kale lakiin marka wuxuu khaadir iyo hami wax qalbigiisa kusoo dhaca yahay kol haddaanu ku hadlin ama aanu ku camal falin looma qabanayo dembi uga iman maayo xadaثnي cمر الناqd وزhayر بن حرب qال xadaثna ismاعيل بن إبراهيم x وxadaثna ismاعيل بن ibrahimna kole de waa ina garataan kol haduu kaa yahay ismاعيل بن ibrahimna waa dee ina curaye x وxadaثna abubكر بن أbي شhaybةa qال xadaثna عalي بن msr وcبدة بن سlayman x وxadaثna بن المثنى وبن بشhاr qال xadaثna بن أbي عadي kulhm kulhmtuna waaye ismاعيل بن ibrahim markii hore u ahaa marka dambena laba nin baa siman caliy bnu misr iyo cabdat bnu sulayman ilkiraabi marka saddexaadna waa ibn abi cadi maxamed ibn ibrahim ibn abi cadi waa intaas weeye intaas baa kulluhum dhammaantood can saciid ibn abi carubata can qataadata can zuraarata can abi hurayrata waa sanadkii dambaynu soo aragnay qeybtiisii dambe qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam in allaha ilaahay caza wajala tajaawaza waa dhaafay liummatii ummadayda wuxuu ka dhaafay ama xadaat bihi anfusaha ma lam tacmal aw takalam bihi waana dee lafdiguna lakin halkan ifraad xaaladii un labadii ficil ku timo ma lam tacmal haddii aanay ku camal falin wixii aw takalam bihi kolleyna tatakalam bu ahaa labadii tobood ee mudaaricu ku bilaabma mid la gooyey ama aanay ku hadlin oo wixii hadduu ruuxu waxbaa kusoo dhacay wixii hadduu dee uu qalbigiisa khaadirkii ama wixii kusoo dhacay uu kuba hadlo ama xan lahaa ama kaybo lahaa ama qadaf ama waxyaalo dee taas oo kale ama si kaleba dee ficilkii uu ku hamiyey uu sameeyo waa loo qabanaya lakin haddii arrintu hamigaasu noqoto xadiis nafsi uu marka dambeba iskaba iloobo wixii ama qalbigiisii dee kaba saaro looma qabanayo taas bay tahay bal umuuro intaa dhaafsanaa kolley axaadiisa way noo socotaa axaadiisna kol hadday macno guud wada yeelanayso bal dee kolley waana wax daahir iyaduma isu kensii fafasirayseen وxadaثnي زhayر بن حرب qال xadaثna وakiع qال xadaثna مسcr وهisham x وxadaثnي اسحاq بن منصور qال أخbarana الحuseين بن عaliي markii dhawad سعيد بن منصور baan la imakan اسحاq walaalana maahe qال أخbarana الحuseين بن عaliي عن زائدة عن شhaybاna جamيعا marka waa shayban iبن cabdالرحمن iyo mscr iبن kidam iyo هisham الdstawai inasanbar intoodaa weeye ayaa جamيعا can qatاdata dhammaantood waxay ka wariyeen qataada bhada الxadيiثi mثlahu kolley qataadana markii hore sanadkiisii waa taasoo can zurarata meelahana can unbu qataadna waa nin mudalisa meeshiina waa cancanaynaya lakin صaxiixa bukhaari bay nooguma sugan tahay xadaثana zurara isagoo yidhi bal markaa macnuhu waa inoo cad yahay oo axaadiistii kalena way inoo socotaa hamigan iyo waxyaalaha kuba tacalluqsanaya waxyaalahan xadiiثu nafs ama khawaadirtaas la idhaaho ruuxii looma qabanayo kol haddaan wax intaa dhaafsan oo kaba soo fulay aanu jirin ama wuxuu cazimayo israar iyo goosasho wixii uu goosu ku talagalay arinku aan ahayn oo israar macsiya noqota babun idaa hama alcabdu bixasanatin kutibat waidaa hama bisayi'ati lam tutabkana waa fadli ilahi iyo naxariistii ilaahay inoogu naxariiso addoonku hadduu ku hamiyo xasano eeguu ku hamiyey wuxuu doonay xasano inuu sameeyo intii aanu samaynba kutibat ajrigeedii baa loo sii qoraya xasana loo qoraya waidaa hama hadduu ku hamiyo bisayi'atin xumaan buu ku hamiyey lam tuktab ilaa uu sameeyo looma qorayo haddii uu kaba laabmana khaasatan ilahay daraadii uga laabmana xasana looga dhigi ajri baa loogaba dhigaya haddii kalena de hadduu sameeyana hal sayi-a loo qoraya looma laablaabayana siay noo soo socota axaadiis ay nooguba iman weliba axaadiis dhowra weeye xadaثna abubakr بn abi shaybata وزhayr بn xrb واسحاq بn ibrahim wlfd لabi bakri qala isحاaq aخbarana sufyaan وqala الآkخrani xadaثna بn cuyayna markaa saddexa sheekh siiqada way ku kala dunaayeenoo isxaaq akhbaranaa buu yihi waana dee sii caadadiisu ahayd labada kale xadahanaa bay yidhaaheen isxaaq sufyaan buu yihi labada kalena abihun bay sheegeenoo ina hebel ibnu cuyeyna yidhaaheen waana nin keliya can abi zinaadi can ilacraji can abi hurayrata abuzinaadi acrajiya waa sanadkii min asax ilasaniid asaniidii ama dee kaba mid ahayd ama lagu sifeeyey asax alasaniid inay tahay abuzinaadna waa laqab imaka laakiin suuro kunyuu yeeshay waayo laqabkiisii dhabt ama kunyadiisii dhabtahayd maaha waa ns weliba uu nici jiraybe lakin waa ku shuroobay acrajna de waa sheekiisa isaguna ninkaan leenahay labadooduba waa min asax asanid ama asanidii asax asanid lagu sifeeyey ayay raggoodii yihiin cabdiraحman ibn hurmus iyo bal matala de ninkan kalena waaba ninkaa inagu badan ninkiisana hore aan soo aragnay xataa abuzinaad inu dhalay can abi hurayrata qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam qaal اllahu caزa wajala ilaahay baa wuxuu yidhi idaa hama waa xadiid qudsi markaa hadduu hamiyo cabdii addoonkaygu bisayi'atin malaa'igtii buu ilaahay la hadlayaa xumaan uu ku hamiyo falaa taktubuu haaha qorina sayi'ada calayhi sayi'ada ha uba qorina fain camila hadduu sameeyo sayi'adii oo sayi'adii uu ku hamiyey iska daaya ha qorina oo sayi'a ha usii qorina hamigaa ilaah baa inaga dhaafay waa naxariistii fain camila hadduu sameeyo sayi-adii uu ku hamiyey buu fuliyey wuu ku hadlay ama uu ficil baabu ulaba yimi faktubuuhaa qora sayiatan hal keliya un sayi-a keliya u qora ha kordhino xataa laba ha ka dhigina ee xabadun u qora waidaa hama hadduu hamiyo bixasanatin xasana uu ku hamiyo falam yacmalha aanu samayn ega xasan uu doonay inuu sameeyo waa qalbigiisa ama hamiba weeye laakiin liamrin ma ayuu u samayn waayo mabuu fulin iyada tan qisati dee la markaa aan la qorayn ma noqonayso sayadiya ilaahay muxuu odhanaya malaaigti ku yidhi faktubuuha qora xasanatan hal xasana u qora fain camilaha hadduu sameeyo iyada weliba dee taa markaa hore sayi-ada haddii aanu samaynin de waxa weeyaan falaa taktubu caleyh haddii uu iska daayo looma qoriyo bal waxay noo soo socotaba haddii uu iska daayo lakin ilahay daraadii isaga daayo oo wixii macsiya intuu arkay fara ka qaado in ajri ay u noqonaysa iyo say markaa xasano fa in camila hadduu sameeyo faktubuuha qora cashran hal keliya looma qoriyo ugu yaraana weeyo toban ilaa toddoba boqol iyo in ka badanna waa loo gaadhsiinaya axaadiis ay nooguba iman bal axaadiisa way noo soconaysaa waan wada laqbayn xadaثna yaحya بن أyuba وqtaybaة وبن xujri cali weeye qaluu xadaثna ismaaعiil wahuwa بن jaعfari عan الclاء عan abيه عan abi hurayraةa عan rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم qal anahu qaal qaal اllahu ilaahay baa wuxuu yihi عaزa wajala إdaa hama cabdii addoonkaygu hadduu ku hamiyo bxasanaةi xasano rag iyo dumarba waa deeka addoonka ilaahay walam yacmalha aanu xasanadii uu ku hamiyey samayn katabtuhaa waan u qorayaa xasanada lahu isagii xasanatan waa katabtuhaa waa waxa uu ku hamiyey baan u qori lahu isaga waa lilcabdi xasanatan hal xasanaan u qoraya fain camila hadduu sameeyana katabtuhaa cashra xasanaatin waa ugu yaraan toban xasano ilaa sabci miati dacfin kolba ikhlaaskiisa iyo dee iyaduna waxyaalo kale ayay dee ku kala roonaanayaan ugu yaraan waa toban tan dadka way ka wada dhaxaysaa dee man jaa bilxasanati falaw cashra amhaaliha haddii laakiin welibana ilaa toddoba boqol oo dacfiya badanna waa loo gaadhsin waida hama bisayi'atin sayi-a hadduu ku hamiyo walam yacmalha aanu sayi-adii uu ku hamiyey samayn lam aktuba caleyhi uma qorayo waa laga daynaya ilaahay hamigaa waa ka dhaafayaaba fain camilaha hadduu sayi-adii uu ku hamiyey sameeyo katabtuhaa waan qorayaayo sayi-atan waaxida hal sayi oo keliya xataa laba loogama dhigayo iska daa iyadoo toban loo gaadhsiiye xabad keliya oo wax lamida ayuun baa loo qoraya axaadiista way noo socotaa weli walow dee صaxaabo kala duwan ay warinayaan haddana waa isla mawduuc keliya وxadaثna mحamed بن رافع qال xadaثna cabdالرaزاq qال أخbarana mcmr عan hmam بn mنbه qاala wuxuu yihi hmam بn mنbه hda ma xadaثna abu هurayraةa عan mحamedi rasuuli الlahi صلى الlaهu عalيه وasلم kani waxa weeye wixii uu noo waramay abu hurayra rasuulka ilaahayna uu noogaba waramay fadakara wuxuu sheegay muslim baa le axaadiث axaadiث baa hamaam sheegay minha axaadiثa waxaa kaba mid ahaa qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi waxaan filaya habeenkii inoogu horeeye cibaaro sidana iyo siqo sidana inoo timaado cawa inoogu horeysa lakin way nala socon doontaa in sha allahu taعala kitaabka waxaana jirta axaadiiskan iyo axaadiis kaloo dee boqol iyo afartameeye gaadhay ayaa hamaam ibnu munabihan nusko uu lahaa weeye uu qortay abu hurayra uu kaba qortuu kaba wariyey axaadiisu boqol iyo afartameeye weeye boqol iyo afartameeyaha xadiis bukhaariiyo muslim qeyb way ka wariyeen qeybna may warin qeybtii ay ka wariyeen waxay wada leeyihiin oy wada wariyeenna way jirtaa isku waafaqsayin waxay kala leeyihinna way jirtaa taasna waxay dee daliil u tahayba kolley muqadimaadkii ama madkhalkii kitaabkana waan kuba soo aragnay dee labada imaam axaadiistii saxiixa ahayd ee jirtay may wada dhamayn oo axaadiis isku sanad keliya isku nusko keliya ayay qeybna kaba wariyeen qeybna aanay kaba warin taas iyada waa mid marka waxaana jirta axaadiistu markay dee nusko keliya tahay sanad keliya axaadiistan boqol iyo afartaniyaha ama boqol iyo labayo afartanka sanad keliyay wada lahayd sanadkan arki doonaana isagu inagu kitaabkaan ku arki doonaa kanun buu noqon doonaa sanadkaa ay wada lahayd dee markii ugu horreeyey inta la sheegay intii kalena way ku cadfanaydo way la socotay macnaha sanadka mar kasta lama soo celinahayn waana kollay kutubulmusalaxna way kaba hadlaan bal haddaba habka loo warinayo macnaa nuskooyinkaas sanad keliya leh ama ajdaadaas sanad keliya leh marka xadiiskii koowaad la warinayo saddex xadiiskii buu laba socday haddii dee axaadiistii qaar la doono in la wariyo habkee loo warinaya muslim isagu dariiqu isticmaalaa waana dariiqadan oo isma bedeli doono xadiiskii uu doonayay buu ka soo qaataaye laakiin de wuxuu inoo caddaynayaa xadiiskani kii koowaad inaanu ahayn ee nuskadaasi lahayd waa axaadiistii dhexda kolba kuwa jiriyo baabka uu socdo axaadiisteedii oo markaas siiqadan isticmaalaya hada ma xadaثana abu hurayrata can mحamedi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam fadakara axaadiisa minha markaas sababtana waxa weeye culimada waxay de leeyihin bal axaadiista nuskada keliyali xadiidkii koobaadee sanadka ku maqashay mooye intii kale ku cadfanayd haddaad doonto dhexda inaad soo goosato miyay ku banaan tahay inaad sanadkii intaad soo qaada hadda kumaad maqalina ka koobaad unu sanadkula kuwa kale way isku cadfanaayeen aad kuwii kale intaad soo goosato aad kuwii kala raaciso oo kale de waxay leeyihin horta waa iska jaa-is laakiin barhkood baa culimada jaanibkaa tashadud kaba muujiyo diido oo kale marka habkan muslim la yimi waa hab dee aada uu maala matalan arrintii ku cadaynayo axad inan xadiisyadii nuskada ay tahay kii koobaadna markaa ma soo dhiganayo ee wuxuu soo dhiganayo xadiidkii uu doonaya lakin cibaarada inuu bal matalan xadiid kale la socday bukhaari isagu markuu warinayo qaacide mudarida ama raaco qaacide ujeedadu saa uu muslim dariiqo u raacay isagu ma raaco kol in wuxuu sameeyaa oo dee meelo dahaaro dhacday dhacday salaad iyo meelo xadiidkii koobaad sanadka markuu soo dhigto ayuu xadiidkii koobaad oon baabka calaaqa lalahayn ayuu soo dhigtaa waa xadiidkii koobaad markaasoo haddana u guura dee markaa xadiidkii uu doonaya kale baabka calaaqada la lahaa kolna sideedu uba wariyaayo adugu bal marka waxaan leenahay mudarida a bukhaari ma raaco ee waxaan leenahay waa nuskatu hamam can abi hurayra oo xadiidkani kaba midiyey waana usluub aan arki doono caawana waa kii inoogu horeeyan taa aragnay axaadiisna waa ta aan sheegaya lakiin imaam axmed baa wada dhameeya oo isagu dee meel keliya kusoo wada arooriya axaadiistaas ee bukhaari iyo muslim ma gaadhaan intay kaba wariyeen waa dhowr iyo sagaashan baan filaya marka la isu wadageeyo intay kaba wariyeen nuskada marka muxuu yihi xadiidka qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala الlahu عaزa wajal ilaahay baa wuxuu yihi caza wajal إida taxadaثa cabdii addoonkaygii haddii uu ku sheekaysto weeyo o ujeedadu ku fikiro ku hamiyo bian yacmala xasanatan xasana inuu sameeyo faana aktubha lahu waan u qoraya xasanadii xasana aktubu lahu xasanatan xasanaan u qoraya ma lam yacmal intaan u samayn oo haddaan u samayn oy hami un tahay xasanaan u qori faida camila hadduu sameeyo faana aktubuha bcashri amhaaliha faana anugu aktubuha waan qoraya waxa uu ku naftiisii ama uu ku hamiyey bcashri xasanaati amhaaliha toban xasano iyadii lamidaan u qoraya waida taxadasa waa ilahay naxariistiiyo fadligii hadduu naftiisii adigu ugu sheekeeyo weeye ama uu ku fikiro ku hamiyo bian yacmala sayi'atan xumaan inuu same faana lahu waan ka dhaafaya hamigaa uma qabanayo maa lam yacmalha intaanu samayn kol haddaanu samayn uma qabanayo faida camila hadduu sameeyo faana aktubha waan qorayaayo sayi-adihi lahu isaga bimili ama wax lamida ama dee makfiraba haddii la doono ilahay waa kaba dhaafaya ama mid keliya uu u qoraya axaadiis way noo socota waqala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam waa axaadiistii baabkan ama nuskadan qaalat ilmalaaikatu malaaigtii baa waxay tidhi rabbi rabbigayow oo waxay odhanaysaa weeye rabbi rabbigayow yaa rabbi daaka kaasi cabduka addoonkaagi weeye oo yuriidu wuxuu doonaya an yacmala sayi'a bal markaa ilaahynada xadiistayna tusayso malaa'igtii dee awood buu u siiyey ay ku ogaan karto waxaa ruuxu ku fikiray ama uu kuba hamiyey waayo xadiidkii horena waan soo maray idaa hama cabdii bisayi'atin falaa taktubuha caleyh ilaahay mala'igti isagoo la hadlayo addoonkaygu hadduu ku hamiyo sayo marka waa waxay ogaadeen ka warhayeen haw qorina taas haddii uu dee xasano ku hamiyena oon u samayna u qora marka waa hamigii qalbigii kuba sugnaayo malaa'igta marka waa inay waxyaalaha dee siay bacd alculamaa yidhahaan arrinku aan ahayn waxaa qulubta kuba sugan iyo hamigii iyo afkaarta cayn ama khawaadirta caynkaasa dee bal ay ogaanayso dee si ilaahay kuba tuso ama ku markaasba dee culimada qaar baa waxyaalahaasa umuuqanaya waxyaalaha lakin umuurahaas waxaa nususi nooguma sugnayn imaka daxaba dee isma markaa ma odhanayno dee ma sugi karno taasi lakin meesha iطilaacoodi waa jira marka ilahay baa marka maxay odhanayaan daka cabduka yuriidu an yacmala sayi'ata wahuwa absaru bihim ilahayna isagaaba de cid kasta kaba oge saasay odhanayaan faqaala wuxuu odhanaya ilaahay urqubuhu ukaadiya eega oo la socdo fain camilaha hadduu sameeyo faktubuuha lahu uqora bimiliha wax lamida sayi-adii un wain taraka hadduu ka tagana eeg hadduu kaba tagana taar faktubuuha lahu uqora xasanata xataa hadduu ka taga xasano uqora sababtuna waa markay arrinkani jire inamaa tarakaha wuxuu uga tegay sayi-adii uu ku hamiyey min jaraaya waa ruuxii cabsi qalbigiisa gashay sayi-adii uu ku fikiray buu haddana ilaahay xusuustuu iska daayey tan baa xasano noqonaysa marka inamaa tarakaha min jaraaya waa min ajri weeye aniga daraaday ayuu ugaba tegaye taa ha u qorin xasano u qora wa qaala rasuul llahi salى الlahu alayه wasalam idaa axsana axadukum axadkiin hadduu wanaajiyo islaam how islaamkiisa oo islaamkiisu dee daahir iyo baadin ba islaam fiican buu islaamay fakulu xasanatin xasano kastoo yacmalha u sameeyo tuktabu waa loo qori bicashri amhaaliha waa toban xasanoo laba mida ilaa sabci dicfin ilaa toddoba boqol oo dicfi laga gaadhayo wa kulu sayiatin sayi kastoo yacmalha uu samaynayana tuktabu waa la qoraya bimiliha iyadii mid lamida un looma kordhinayo xataa ilqa llahi ilaa u ilaahay laba kulmayo وxadثna abu qrayb qال xadثna abu khالد الأحmر عan هiشhاm عan iبن sيrيn عan abi هurayrata kolley hishaamyo dhowrayn imaka aragnay caawa hishaam baan soo hayno waa hishaam mudastawaa-i baan idhi ninkii qataade kaba warinayey de habeena dhaweyna hishaam بن curwaة بن زubayr waatan soo haynay oo aabihii curwo kaba warinaya hishaam kale ibn marka aragtaan ibnu sirin hishaamka la ilaaqay warinaya waa nin hishaam ibnu xasaan la yidhaaho marka la eego asxaabtii ibnu sirin raggii ugu itqaanka badnaa axaadiisiisa ugu aqoon badnaa kaba mid aho kaas waa hishaam ibnu xasan alqurdusi baa la yidhaaha ninkan dee isagu ibnu sirin hadii markaas la ilaaqaye ibnu sirin xertiise kaba warinaya an ibn sirin an abi hurayrata marka an ibn sirin an abi hurayrata qaala qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa muxuu yihi man hama bxasanati falam yacmalha xasano ninka ku hamiyaan samayn kutibat lahu xasanat xasana loo qoraya ama xasanat waman hama bisayiati m bxasanati man hama bxasanati waman hama bxasanati facamilaha xasanadii sameeya kutibat lahu cashra waa toban baa loo qori ilaa sabci miati dicfin iyo in kaba badan ba ee dadka qaarkood waman hama bisayiati sayi-a ninka ku hamiya falam yacmalha sayi-adii ka joogsadee samayn horta lam tugtab looma qorayo wain camila hadduu sayi-adii sameeyana kutibat waa hal keliya ayaa loo qoraya ee wax kale looma qorayo axaadiista waan sooda raacinaya de kolle macnuhu waa inoo arbiciinkiina waa ti a kuma soo aragteen qeyb kaba mid ah ama noo soo socdaan xdثna شhيبان بن مفروخ qال xdثna cبدالوارث عن الجعد بن أبي عثمان qال xdثna أبو رجاء العضاردي عن بن عباس وkti uma haysta maka nina ku joogsade عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم فيma يروي عن ربه تباaركa وتaعالى xadيث qدسي qاaل wuxuu yihi رasuulki ilaahay de khاaصaةa xadيث qدسina waa qayba ayaa noqon doone iن الlaha ilaahay kataba الحaسنaaت والسيئaaت xasanaadki iyo sayi-aadkiiba waa qoray uma bayana dalika waana cadeeyey wixii xasano ahaa iyo wixii sayi ahaa faman hama ruuxa ku hamiya bixasanatin xasano falam yacmalha aan samayn katabaha allahu cindahu xasanatan kamila ilahay agtiisu u qorayaa xasano dhan ayuu u qorayaa wain hama biha hadduu xasanadii ku hamiyo oo facamilha uu sameeyo katbaha الlahu عaزa وaجل cindah caشhرa xasanaaت ilىa sabعimati dcفin ilىa ضcفin kaiira toban xasano ugu yaraan taasi way siman dadku waa u siman yihiin ilaa toddoba boqol oo dacfi ilaa in kaba sii badan oo maha toddoba boqolna kuma joogsanayso ayaa ilaahay uba qoraya oo dee taasi axwaasha kala dunaanaysa wain hama bisayiئatin sayiئa hadduu kuba hamiyo falam yacmalha katabaha allahu cindahu xasanata kaamila ilaahay xasano kaamila ayuu u qorayaa agtiisa wain hama biha facamilaha haddii uu kuba hamiyo aanu samayna kolley dee xadiiskuna waa ti axaadiisiiba lamidka ahayd ee xadiid qudsi ahaan ula timi walow laftigenuka daahirkiisu inuu dee xadiidkii rasuulka un yahay daahirkiisu yahay walow dee axaadiisa rasuulkuna waxay min allahi ta wamaa yaduq can hawa in wain hama biha facamilaha marka haddii uu kuba hamiyo uu sameeyona hadda markaa eg wain hama bisayiatin falam yacmalha katabaha allahu cindahu xasanata kamila axaadiiha midna waan kusoo aragnay kuwa qaarkoodna waxba looma qoriyun bay ahayd laakiin kii aynu soo marnaa wuxuu ahaa inamaa tarakaha min jaraaye ilaahay daraadii waa wixii loogaba tago ruuxii doonayay macsiye ayaa haddana ka joogsado cabsi baabuu gaba joogsaday isagoo taas iyada markaa xasanay unoqonaysaa waa laabankan ayaa xasano aho xasano dhan baa loo qoraya wain hama biha facamilaha lakin hadduu sayi-adii ku hamiyo oo <coughs> uu sameeyo katabaha allahu sayi'ata waaxida ilahay sayi-a keliya u qoraya riwaayadii ugu dambeysay وxadثna yaحyى بن yaحyى qال xadثna جaعفر بن سlayman عن الجعد بن أbي cثمان في hada الإسناad isنaadkana markaa جعد بن أbي cثمان de wa xadثna abورajاع عن بن cabاs عan رasuل الlah intaasay ahayd بمعنى xadيث cabdالوارث xadيثka cabdالوارثna waa kii jacdi uu kaba warinaya cabdالوارث de cabdالوارث waa kii tilmidkaa jacdi ahaa ee maanta jacdi waxaa ka warinaya جaعفر بن سlayman iyo ضبci un bal markaa xadiiskii buu la macno ahaa lafdiga yaanu la wadaagsanay wazaada wuxuu ziyaadiyey wamaxaaha allahu ilaahay baa tirtiraya wamaxaaha allahu ogo maxay halkay u ooleysaa waa ziyaadade waa taasoo wain hama bisayi'atin falam yacmalha katabaha llahu cindahu xasanatan kaamil aynu aragnay hadduu saya ku hamiyo oonu samayn in xataa xasano loo qorayo haddaba hamigiisii ayaa maxaa allahu ilaahay waa tirtiraya waa ka masaxaya waa ka dhaafaya hamigaa hore kol haddaan camal kaba dhalan walaa yahliku ma halaagsamayo cala allahi ilaahay korkii ilaa haalikun ku halaagsamo mooyaane oo waxa weeye ruuxa halaagsamay waa ruux halaagsamay ninkaasoo macnuu markaa wuxuu noqonaya horta si guud bal axaadiisata inoogu sugan waa dee karaamada weyne ilaahay subxaanaه wataعaala ummadeenan mxamediyada karaameeyey ilaahay aayaadkii hore inooguma sugnaa wuxuu inaga fudaydiyey cisrigii iyo aklaashii iyo adqaashii kuwii dadkii hore la dul yeeray taas baa ilaahay inagama fudaydiyey naxariistiisa iyo fadligiisana waxyaalaha khawaadirtii iyo umuuraha hamigii iyo wixii qalbiga kusoo dhacaya xumaan ahaa ilaahay inooma qabano waa taasoo waaba inaga dhaafay wixii ilow loo sameeyey khada loo sameeyaba ilaahay subxaana watacaala inoogaba dhaafay weliba fadligiisana ee hamigii xasanada ee waxa weeyaan ruuxii aan xataa camal raacin sayi-adii kale muu mid dhigine ajri baaba ilaahay inoogaba qoraya oo ruuxii markaa dee isagoona hadda camalkii khayrka ahaa aan laba iman hamiga uu ku hameeye khayr inuu sameeya khayr buu noqonaya hamiga khayrku khayr buu noqonaya iyo ajr iyo sawaab oo waxaa la arkaa isagoon camalba weli laba iman inuu ajri badan iyo xasanaad badan taa uu kuba helo haddii uu fuliyena waaba taa intuu gaadhayo aan aragnayba iyada taas intan ugu dambeysay walaa yahliku cala اllahi ilaa halikna macnuu waxa weeye dee axaadiista maxaa inoogu sugan horta naxariista ilaahay waasica xasanadii lagu hamiyey ajri bay leedahay tii la sameeyey uu yaraan toban baa looga dhigayaa kol kolla toddoba boqol iyo in ka badan bay gaadhaysaa sayi-adii lagu hamiyey dembi ma laha sayi-adii lagu hamiyey haddii la sameeyana lama laablaabaye hal keliya ayaa loo qorayaa haddii dee aan wax kalaba lagaga dhaafin marka dee ninka halaagsan ninka bal xasanaadkiisa casharaadkaa bal iskaba daa toddobadii boqol xasanaad hamiyeedii la qoray oo xasana ay u noqotay tana xabadii uu sameeyaba toban loo gaadhsiiyey ay ka qaalib noqoto oo ay ka badnaato sayi-aadkii halhalka ahaa de waa nin halaagsamey waa nin shaqi oo naxariista ilaahay ka qodayn bal xasanaadkii eeg toban tobanka ahaa markay noqoto tayar ee ay ka badnaato sayi-aad halhal ah midhmidhowni ay kaba badnaato waa ka dee nin haariga un weeyaan oo duruqdii naxariistiiyo abwaabtii hanuunkuba ay kaba soo awdantay oo ninkaa dee sayi-aadkiisii halhalka ahayd ay ka qaalib noqdeen xasanaadkiisii casharaad kaba ahaa ama kaba sii badnaa waa kaaba weeye waxaa nasan markii horeba sheegay inay xafadadu acmaashan muuqdo un maaha acmaasha qalbiga iyo waxyaalahaasna ay qorayso taasna xadiidka iyada bal way inooguma sugantay umuurahaas way inooguma sugan yahin kollay macaanida kalena waa waxay dhinacad baabkana iska yar dheeraana lakin waa macno keliya una axaadiia waan israacin balcaawa kollay waan iska dhamayn ka insha allah waa yar dheeri <coughs> baabu bayaan lwaswaayo waa isa umuuro isku xidhxidhan baabu bayaan lwaswasati fi liimaani wama yaquluhu man wajadaha wuxuu baabaysan yahay waswasadii xagga iimaanka iyo ruuxii waswasada ah helaa ilaa wuxuu odhanayo dhantaa waxa weeyaan bashar baa nahay shaydaankuna inta aad buu u dadaalayaa ruuxii uu hadlayn karayo waa hadlaynayaa kii uu hadlayn kari waayey waxaa dhici karta qalbigiisii waxyaalo hadda ruuxii uu iimaankiisa daraaddeed aanu afka usoo marin karayn bal isaga laba culus kolkol qalbigiisii afkaar saasa oo radi-a ah iyo wasaas inuu kuma soo tuuro bal haddaba waswasadaas dee ima dhacaysa dadka mu'miniinta kuba imanaysa xaaladeedu waxa ay tahay wixii uu odhanayo ruuxa taahila ama uu samaynayo ayuu baabkeedi yahay xadaثnي زهير بن حرب qال xadaثna جرير عن سhayل عن أbيه عن أbي هريرةa qال أنه qاaل جاء ناas dad baa yimi min أصحاaب النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilahi أصxaabtiisii kaba mid ah فsألوه rasuulka ilaahay bay weydiiyeen oo maxay yidhaaheen waaba tan waa su-aale ina anagu najidu waxaan helaynaa في أنfusina nafaha iyaga waxaan kaba helaynaa ma yatacaadamu wuxuu weynaysanayo axaduna midka anaga naga mida an yatakalama bihi wuxuu kuma hadlo wax ah, dee nala weyn oo naan afkaba soo marin karahayn oo aada nooga culusba ama ay noola weyn inaan kuma hadalo ayaan kolkol qalbiga iyagii kaba helayna waaba isagoo dee ruuxi waswasada inoo soo socoto oo kale yidhaahdo waa kan khalqigan dee ilaah abuuray ilaah abuuray isagana yaa abuuray oo kale iyo waxyaalahaasi qalbigiisii kusoo dhacaan ama umuuro kolkol waxaan nala culus waayo iimaankoodii weeye ayaa diidaya in anaga nala weyn inaan kuba hadalo ayaan kolkol nafta yadii kaba helaynaa marka qaal marka qaala rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi waqad wajadtumuuhu waqad wajadtumuuhu miyaa hesheen kollay istifaamtii baa taala waa macna istifaameyn arrinkaas naftiina miyaa ka dareenteen waxaa hesheen oo qalbigiina ama khawaadir caynkaas ama wasaas caynkaasa maydan miyaa dareenteen oo a hesheen qaale waxay hi nacamha qaala rasuulka ilaahi wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu alayh daka kaasi waaba isticdaamka caynkana صariix اimaani waa imaanka khaaliska aba weeye oo dee ruuxii isagu inay halowsanaa waa ka halaynayo shaydaanku wixii uu doonayo muraadkii uu doonu kaba gaadhaya ruuxa waxaan ka cabsanaya inuu ku dhawaaqo ka cabsan qalbigiisa mar inay soo gasho ay la weyntahay laba xun tahay iskama daa inuu ictiqaadiye waxan ba isagii laba weyn oo laba xun de arrinkaasi waa ruux iimaankiisa uu dhan yahay rubib riibadii ama shukuugtii jaanibkaasna ay meesha kaba baxday bal taasba weeyaan oo tani waxay tahay diidmada caynkana cabsida waxaan lagaba cabsanayo ruuxuu weynaysiga weynaysanayaba calaamo iimaankii dee inuu khaalis yahay ah waxaana wasoosa shaydaana markuu wax kale kaba qaadi kari waa taa uu kuba soo tuuray una kol hadduu dee diidayo inkirayo isagii ay la weyn tahay laakiin wax qalbigiisa kusoo dhaco waana wax iska daafacayo dee sirsaal iyo waxaasi maba jiraan bal taas ba weya axaadiista kalena macnaheedu taasay inoo yeelan وxdثna محمد بن بشhاaر qال xdثna بن أbي عaلي عن شعبة xا وxdثnي محمد بن عمر بن جبلة بن أbي رواد وأبو بكر بن اسحاq qاla waxay dhah labadaasi xdثna أبوالجواب kley عن cمار بن رزيق kilahma عن الأعمشh waa magacyo naga cusube marka dambe baan yar sugaynaa barhkood kilahma عن الأعمشh عن أbي صالح عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بhda الحdيث xadيثkan un xdثna يوسف بن يعقوب الصفاr qال xdثnي علي بن cصاm عن سعyر بن الخمس magaciiyo magaca abihi waa keli macnaa ruwaada cid kaloo magacan la yidhaahaa maba jirto waa nin atbaacu taabiciintii kaba mid ah magacoodan ayaa afraada sucayr iyo khamsi waa iyaga un can mugiirata mugiirahana dee mugiirat bnu shucba iyo waa tan soo maray lakin waa nin aan muqadimadii kusoo maray marar mugiirat bnu miqsam dabi baa la yidhaahaa waa nin faqiha weeye oo reer kufa عن أبي عن إبراهيم عن علقبة عن عبد الله qاaل عبد الله بن مسعوuد ayaa wuxuu hi سئلa النبي صلى الله عليه وسلم rasuulki ilahi baa la weydiiyey can ilwasasati waa nooca xadiidkii abi hureyre inooguma sugnaa ya xadiidkii abi hureyre ti inooguma sugnaayo isticdaamkiiyana halkan way jiraan yaanay lafdigan inooguma sugnaanin inay waa wasaso qalbigooda kusoo dhacdo laakiin ay nacayaan karhayaan qoonsanayaan bo laba weyn ayaa qaala markaa wuxu uhi tilka maxdul imaan arrinka caynkaasa diidmada caynkana inkaarka caynkana ruuxu uu qoonsanayo laba weyn tahay waa imaamka khaaliska ah iyo dee ti uu lahaa sarixulimaan ba wey xdثna hاrون بن معروف ومحمد بن عباd ولفظ لهاrون qال xdثna سفyان عن هiشام سفyاankani waa سفyان بن عyeyنة عن هiشام هiشام بن curwo weeye maanta عن أbيه عن أbي هريرةa qال qالa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم laa yazaalu kama suulayaan annaasu dadku yatasaaluuna inay wax isweydiiyaan xataa yuqaala ilaa laba yidhaaho hada manaa hada kaasi waa xataa yuqaala hada alqawl oo aan kaba dhigno imaka taa hore aan kaba camal siino ilaa hadalkan soo socda laba yidhaaho oo muxuu hadalku yahay khalaq allahu lkhalqa ilaahay khalqiga waa abuuraye faman khalaq allah waa dee waswase shaydaan iyo dadka dee waxa weeyaan aan macrifo iyo taalahayn qalbigoodii markaa shaydaan waxaan kuma soo tuuro oo markaan idhaha xataa yuqaala hada alqawlu oo hadalkan soo socda waa idhaha ama xataa yuqaala in la yidhaha hada macnaa mubtada aan kaba dhigna khabarkiisana aan qadarno hada macnaa hada arrinkani waaba wax macruuf oo garanayno dee ah abuurkan ilaahay khalqiga abuuray eh dee markaas khلq الlah الخلق faman khلq الlah qala markaa rasuulka ilahi wuxu uhi faman wajada min dalika or hadday dhacdo taas waa waswasa shaydaano hadday waxaasi dee ninka helo wa min dalika madkuurka shay-an shay kaba mida shay-an min dalika wey ama min dalika xaal uu kaba midiyo shay-an hela falyaqul ha yidhaha amantu bilahi ilahay baan rumeeyey macnaha wixii waa waswaso shaydaan ilaahay say noo soo socoto shaydaanka ha iska naaro sharkiisii ha kama galo wixiina ha iska gooyo un intaas waxba ma yeeleysa markaa isagiya وxdثna محمد بن غيلان qال xdثna أبو النضر qال xdثna أbو سعيد المؤdب kلey مؤdبku inta badan de waa معalimka iyo waxbara iyo ama waxay biyahay u isticmaali jireen rag khلaفaa mhdi iyo rag lamida ayuu de ahaa معalimkoodii ama مؤdبkoodii عن هiشام بن cروة بhda الاسناaد هiشام بن cروna waa ti marka dhaweyd aan soo aragnay أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل yأtي waa imanaya الشhayطاaن شhayطاaنku أحadكم فyqul wuxuu odhan man khلق السماء man khalaqa alarda fayaqulu markaasa wuxuu odhan dee ruuxii muslimka allah ayuu dee taa baa de taa keenaya weeye maha dee inu toos ugu imanayo qalbigiisu kusoo tuuraya isagii baa isu jawaabaya waswasadan allah buu odhan uma dakara bmil ilaa dee marka dambe yidhaaho faman khalaq allah dee waa taas wuxuu wadaba ayuu marka dambe odhanaya faman khalaq allah markaasuu dee xadiiskii sheegay faman wajada min dalika shayan falyaqul amantu bilahi wazaada wuxuu siyaadiyey warusuli amantu bilahi warusuli intaas xdثnي زهير بن حرب وعبد بن حمyد جميعا عن يعقوب qال زهير xdثna يعقوب بن إبراهيم qال xdثna بن أخي بن شهاب محمد بن عبداللahi ayaa la idhaha iبن شهاab ba adeer ruma u ahaa dee maha heerkiisii xifdigiisi umuuraha maba laha nin saduqa عن cمي adeerkii بن شهاab qال أخبرني cروة بن زبير أن أbا هريرةa marka waa xadيثkii hore un drqdiisii in أbو هريرة un weeye xadيثkiisi qال أن أbا هريرةa qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم yأti shayطaan axadakum midkin baa shaydaanka midkin uba imanayo fayaqul man khalaqa kada wakada xataa yaqula lahu ugu dambayn ilah u ku yidhaaho man khalaqa rabaka faidaa balaga dalika markuu heerkaa gaadho wasasadu halkaa ay gaadhiyo fikirku iyo wasaawistu falyastacid bilahi ilahay ha galo ilahay xaggiisa u laabmo waxaan sharkiisa iyo wasasadiisa haka magan galo waryantahi ka joogsado waayo de waa khaadir un maha shubho waa khaadir iska go-ayo uu kusoo tuuray un markaa wixiina isirsaalkiha iska daayo xdثnي cبدالملك بن شعيب بن الlayثي qال xdثnي أbي عن جدي wa de layث بن سعد qال xdثnي عqayل بن khالد qال qال بن شهاaب waa xadيثkii un drqdiisii qال أخبرني cروة بن زبير أن أbا هريرةa qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشhيطان فيقول من khلق kdا وkdا مثل xadيث بن أخي بن شهاaب xadيثka inooguba dameeyey lftigiisi oo kale xdثnي cبدالوارث بن cبدالصمد qال xdثnي أbي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qال لا يزال الناaس waaba xadيث kale lakiن macnihii kii hore u leeyahy waana أbو هريرة un xadيثkii dadku kama suulayaan rasuulki ilaahay baa le صaxaabadii buu ku leeyay أbو هريرة kaba mid ahaa yasأalunakum inay idin weydiiyaan can الcilmi oo dee cid kastaa idin iman ku reermiya idin iman o waxba dee taas oo kale cilmiga inay idin weydiiyaan xataa yaqulu ay idhahaan hada allahu khalaqana waaba kanoo ilaahay waayna abuuraye faman khalaq allah ilaahay taa idinku idhaahaan markaa qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya ibnu sirin wa huwa aakhidu biyadi rajulin abu hurayrana markuu sidaa sheegayay nin buu gacantiisa hayay faqaala wuxuu yihi sadq allahu warasuulu ilahiyo rasuulkiisu runbay sheegeen qad sa'alanii way weydiiyeen oo isnaani laba whada halis laba iyo kan kan markaa miduu tilmaamayo iyo kan ayaa way iweydiiyeen aw qaala wuxuu ihi sa'alanii waaxidu wahada hani mid baa iweydiiyey iyo kan oo ka labaad ahaa ayaa su-aashan igu yidhi rasuulki ilahay berigaa hore nagu sii yidhi waamana tan xadiis lafti kale وxdثnي زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال xdثna اسماعيل وهو بن عlyة عن أيوب عن محمد قال قال أbو هريرة لا يزال الناس بمثل xadيث عبدالوارث غير أنه لم يذkر ma sheegin النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناad marka hore ayun bu yihi qال أbو هريرة لا يزال الناس halkaas ay ahayd عن النبي صلى الله عليه وسلم maan riwaayadan kuma sugnayn lakin xagga dambea cadaynayso ولakin qاla في آخر الحadيث wuxuu ku yihi صدق الله ورasuله de markii su-aaشha nafteeda laba weydiiyey say noo soo socotaba وxdثnي cبد الله بن الرومي قال xdثna نضر بن محمد قال xdثna عكرمة وهو بن عmاr قال xdثna يحyى يحyahani waa yaحya de habeen dhaweyd baan ama soo sheegnay عكرمة بن عmاr waa nin ثiقة ah atباcu taabiciintii ah lakin xadiiskiisa markuu yaحya بن abi kaثيr kaba warinaya iyo wax ay yar jiraan lakin waa mutaabaca yaحyu marka waa yaحya بن abi kaثيr xdثna يحyى قال xdثna أbو سلمة عن أbي هريرة قال qاla lي رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم laa yazaaluuna rasuulka ilahay baa abu hurayre kule waana wax ku yimi markii dambe kama suulayaan yasaluunaka aba hurayre inay wax kuweydiiyaan dadku dee ruux kastaa ku iman ku kastoo dee jaahiliya reer mi iyo acraabki iyo wixii baa kuba imanaya markaaso inay wax kuweydiiyaan ya aba hurayrata xataa yaqulu ilaa yidhahaan haada allahu faman khalaqa allah qaala wuxuu uhi abu hurayra fabayna waqti isagoo arrintii ka warramaya ana anigu fi lmasjidi masaajidka aan joogo id ja-nii waxay naasun dad min alacraabi reer miya faqaala waxay dhahen ya abaa hurayrata haada allahu faman khalaq allah waa si rasuulka ilaahay uu kusii yihi waa aclaamtii nubuwadii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hadalka naftiisa bay ku dhaheen qaala wuxuu raawiga xadiidka ka warinaya abu salama faakada wuxuu qaaday abu hurayra xasan quruurux buu bikafi masaajidkuna ina gogolna ma lahayn sibidhna ma lahayn qururuxii masaajidka ayuu halkaa baabacadiisii kuba qaado faramahum iyaga xaggoodiibu iyagiibu ku saydhay uma qaala wuxu uhi qumuu qumuu sadaqa khaliili khaliilkay run buu sheego waa wixii uu iisii sheegay kaca kaca xdثnي محمد بن xاtم qال xdثna kثير بن هiشhام qال xdثna جعفر بن برقانة qال xdثna يزيد بن الأصم bal waa inoo soo dambeeya waana inoo iman doona hadii a la idhaaho iبن cabاs iyo habar wadaag ahayd maymuna iyoba isna u habar yar ahayd say iبن cabاs ba habar yar ugaba ahayd qala samعtu lakin waa taabici isagu qala samعtu abا هurayرaةa yqul qala رasuul الlahi صلى الlaهu عليه وسلم rasuulka ilahi ba wuxuu yihi layasألنكم way idin weydiin doonaan o idin weydiin الناasu dadku can kuli شhayin wax kasta waa la idin weydiin doonaa xatىa yaqulu allahu khلqa kula شhayin fama khلqo ilaa ta dee kuwada acraabtii ay yidhaahaanba xdثna cبداللahi بن cمر بن زرارة الحضرمي qال xdثna محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاala wuxuu yihi qاal الlah ilahi ba wuxuu yihi عزa وجل waa xadيiث qudsiba waana xadيiث anaskani ina umataka umadaadu nebi mحamedow laa yazaaluuna kama suulayaan yaquluuna inay yidhaahaan waa dee barhkoode ma kada ma kada waxani muxuu yahay waxani muxuu yahay xataa yaqulu hada allahu khalaqa alkhalqa faman khalaqa allah ilaahay taa yidhahaan de waxaa marka taas ay arrintu tahayna rasuulka ilaahay oo waxaan yeelayna waa kaa inoo sheegayba وxadثna isحاq بن ibrahim qال aخbarana jrيr xa وxadثna abubكر بن abi shaybata qال xadثna xusein بن عaliي عan زاidة kilahma عan المkhtar عan aنس عan النabiy slى الlahu عalيه وasلم bhada الxadيث غayra ana isحاqa lam ydkur muu sheegin qala qاl الlahu ina umataka inta kale lakin xadiiska ula wadaagtay والlah subحana وataعalى aعلم سubحaanaka اللهma بحamdika أشhهad an la